على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين waxaan kusoo jirnay baabkii alqowl fi lijtihaad ayaan kusoo dhex jirnay waxaan soo gaarnay fasl laa yajuusu an tatakaafa aladilatu fi lxaadisati bal laabudda min tarjiixi axad alqowleyn fasalkaasa soo gaara fasalka ugu dambeeya wuxuuna yihi sheekhu salaam waxaa rabeen kaga hadlo waxa la yidhaha takaaful adilla oo nu xalayna aana carab kusoo dhufanay ninkii loo oran jiray cubaydillaahi ibn alxasan ibn xusein alcambari hadalkii xaafid ibn xajar ka soo horay oo ahaa waxaa lagu ceebeeyey takaaful adila oo maxay tahay takaaful adila waa inaad masalada adilada ku timid ay iska kaa tacaawudo kabacdina isku xoog ay noqoto ood kala rajixi weydo mar haddaad kala rajixi weydo isku xoog noqotay waxaa weeye wuxuu yihi dadku waa wada musiibiin mid walba miduu rabu ku dhaqmaya miduu rabu qaadanaya waana lagu siman yahay wey taasu yiri wey taas idaa marka lagu celiy tii warka shiiraas hadda radinaya ufiirso wuxuuna ku yidhi laa yajuusu ma banaana an tatakaafa'a iyo an tatacaadala fii kulli wejhi wey inay dhinac walba ay tacaadul iyo tacaarud ay adiladu ka samayso an tatakaafa'a iyo an tatacaarad aladilo adiladu inay istacaarudo fi lxaadisati dhacdadii wey isla dhacday oo xaadisaa oo ummadda ku dhacday inay adiladu istacaarudo waxba ma dhacayso s waxaysan ku dhacayn sababtu waxaa wey liannu markii hore adilada qaybinaysaa laba qadci hadday tahay iska kaa tacaarudi mahayaan hadday dani iyo tahay iyo iyo yaqiin iska kaa tacaarudi mahayaan marka marka hore adilada kuma qaybsan tahay hadday laba amaaro tahay ama labadan yihiinna waxa way calaamaad iyo wax lagu kala jecey asbaab lagu kala jexo oo tiro badan ayaan soo marnayo marka ma dhici karto inay iska kaa tacaarudaan min kulli wajhi iska tacaarudaan ma dhici karto haddii laakiin ay dhacdo fii nadri maxaa la yidhah fii dani mujtahid hadday dhacdo inay min kulli wajhi iska tacaarudaan maxaa xaqa maxaa sawaaba waxaa sawaaba an yatawaqaf inuu ka istaago laakiin mid baa iska dooranaya maxaa ku dooratay maxaa ku dooratay marka hadday marka kaa tacaarudaan oo dhaqaaqi weydo danigaaga intay wax kaaga caddaanayaan waxaad ka soo qaadaysaa laba daliil oon jirin oo kale tatawaqafka ka istaagaysaa w hada huwa saxiix laa yajuusu ma banaano an tatakaafa inay isu dhiganto way aladillatu fi lxaadiisati masalo dhacday oo cusub iyo naasilo bal iskaba dhaaf inay eh, ay takaafu iyo isusnaan ay samaysee laabudda waxaa loo maaran layahay bisho loo hurlaan la'yahay min tarjiixi in la rajaxo oo la xoojiyo axda alqowleyni labada qowl mid ka mid ah cala alaakhari midka kale in laga xoojiyo waa laga maarmaanku heshiidaasi warkiisu horumarsado wa qaala abu caliyi waa abu haashim aljuba-iyeyn wey ah, labadaa nin oo isu ardada ah sheekh ninka la yidhaahdo abu xasan ashcarna dee sheekhiisii wey abu caliyi yejuus waxay dhaheen labadaa nin yejuusu waxaa banaan an tatakaafa inay isu dhiganta aladilatu adiladu takaafu iyo isku maxaa la yihahdo qeyr inay noqoto simanto ayaa dhici karta fi nafsi اlamri wa fi xaqiiqati maxaa la yihahda amri maogtahay marna waxaa laga yaabaa fii dani mujtahid inay adiladu ay tacaarudka iyo takaafu yimaado waa dhici kartaa ma wax imaan kara laakiin wasaail u kala rajaxaa jira marna waaba xaqiiqatan waa qaطcan inay sidaa tahay ayag saasay kuleeyihiin marka waa waa kasii daran yihin warkooda aad buu qaab daran yahay aad buu qaab daran warkooda marka minkina xaqiiqatan nafsi adiladu ay saan noqoto ma dhici karta lianno marka horaaba waxay ahayd la soco tacaarud bayna aladila waxay ahayd فيma yacridu وayadharu e, ldan اmجtahid bay ahayd la fi xaqiqati اmr xaqiiqat اmri iyo dhabta maaha inay adiladu iscaarudayso lanna adiladu maxay ka timid waxaa way min cindi illahi caza wajal shareecabay ka wada timid isku mida oo ka soo baxday hal il iyo mishkaat riwaaya ka soo baxday marka ma dhici karta adilada noocaas in iska kaa tacaarudo xadiis ibn axmed istacaarudo aayaadka inay istacaarudaan ma dhici karto sidaa daraaddeed waad garaysaa ninkii maxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhaha cusayd miyaha musriix la ohan jiray waktigii cumar ibn khadaab oo amiirka waxaa loo sheegay nin basriya meela ciraaq jooga oo yidhaha aayadan saanay tiri midaana saanay tahay tanna saanay tahay maxay tahay haddii sunufkaana waafajiyay nin dhallinyaro ale baa loo sheegay cumar wuxuu samayn jira markii loo yimaado dadka gobollada kale soo xajiyaan yuu dhihi jiray hal min muqarab muqarab ah, wax qariiba ah oo gobolkii waddankaad joogtay ka dhacay ma jira oo lala yaabo markaasaa waxa weye laleeyahay saasaa dhacday oo saasaa dhacday akhbaar mu qaadanayo leannu mogta inaad akhbaarta hesho oo xawaadita iyo waxyaalaha dhacahaya aada hesho waa qofka bini aadanka caqligiisa maskaxda galadka xeel kordhay kama taago haddaad adigu meesha tegin oodan ogeyn laakiin waa inaad waraysato dadka akhbaarta iyo waxyaala cajiibka cumar marka waxaa loo sheegay nin ciraaq doosaa dhahaya ayaadka isku garaacaya isku ufanaya tamtiri hardanaysa markay qolyihii xajka noqon hayeen buu amiirka waraaqu qoray wuxuu iisoo dir ninkaas uu u yimid magaalada madiina uu yimid markuu u yimid ba baa loo keenay isagoo meesha madaxtooyada fadhiya ayaa loo keenay cumar markii loo keenay baa wuxuu yidhi riwaayadka cayshina qaarkood u yidhi ahuwa ma asagii baa weyy markaasaa la yidhi nacam asiga markuu soo galay ulfiisi hadda cumar waad garanaysaa uu shaydaan ku garaaci jiray gelo soo baxa waa garaac inaa riwaayad qaar waxay sheegayeen dhiig uu ka yimi markuu garaacay oo xanuujiyey yuu yidhi cumarow haddaa idilaysana idil aakhare ay dirayso haddii kalena wallaahi wixii aan helahayey oo igu jiray waa iga bideen bu waa waa fayowaaday wax alla wixii aan helahayey shaydaan iyo balaayaa saarnay cumarna ada od garanaysaa nebigu inuu sheegay markuu ariiq marayo shaydaanku ariiq kala marayo cumar muu fahma hawlahaasuu lahaa marka markuu garaacayo xanuujiyey wuxuu cumar haddii ay dilaysana idil haddii kale wallahi waa fayiwaaday maca salaama cumar markaasuu yidhi inaad fayiwaato waa sidaad noo sheegtee laakiin hal sanaad waxaa weeye oad noqonaysaa meesha waad joogaysaa waxaa weeye si ay dhiidi askartaa ku dabagelaysa haddii la arkaado wax dambe isku dardarahayo isku dhudhufanahaya waa lagu soo celinaya ushaa lagu badinahaya haddii kale waa hal sanaan ku fiirinayna halkaasna hadday xaaladaada oo kay noqoto toobadaadi waxay sheegayso olaad muslimiinta ka raacaysa maxaan ka wadaa hadda hawshan ku keena macnaha tacaarud aladilla ma jirto xaqiiqatan laakiin waa wax shubahaad iyo ama qofka naftiisa ku dhacahay qof naftiisa ku dhacayo ibnu khusayma wuxuu odhan jiray xadiista nebi maxamed alayh sala slam laba mid laba xadiis oo istacaarusa ninka haya aniga ha ii keeno jayna hadduu joogo iyo indonesiya aniga ha iisoo safra ha ii keeno ana isu waafajinayo isaga waxaan ulaga rabaa keliya inuu ii yimaado anna waxaa waajibi waa inaan jamciyo marka doosa ilahay u furayba oo waa wax saas oo ood arkaysaba waxaa laga yaaba xadiis inaad rabto tacaaruda laleey lakin markay rag culamaa qabtaan xufaada ay qabtaan ayma ay qabtaan dhowr iyo toban weji oo laysku waafajin karo oo weliba sahlanay kuu sheegaan baa laga yaaba marka horan xaaladdu ay kula adag tahay baa laga yaaba marka waa hawshaas hawl manaa aqiiqa tacaal nas fi xaqiiqati nas xaqiiqati اlamri isma tacaarus lakin waa fima yadharu lilmujtahid walilaalib walilmuslim wey ayb nimankaa marka waxay dhaheen yajuusu an tatakaafal adila marka waxba kama jiraan waxay dhaheen marka hadday saa noqoto adilo istakaafado fayatakhayaru wuu dooranaya almujtahidu qofka mujtahidka caalimka wuxuu dooranaya cinda dalika markay takaafu dhaco min alqawleyn wuxuu dooranaya almukhtalifayni labada qowlo maxaa la yihahdaa iskhilaaftay mid buu dooranaya fayatakhayar mujtahidu cinda dalika تتكافل عند تكافل الأدلة من القول المختلفين بدورنا مثل بدورا فيعمل وكو عمل فلي بما شاء وحي دون أو منهما الله كمدة مثل دون وكو عمل فلي يوم warka isaga ayay maxaa layaha nimankaa yidhahdeen saxna ma aho saxdu waxaa weeye atawaquf maxaa layaha xataa yatabayan tarjiix iluu cadaado iska tawaqufaysaao ayib xataa maaa baraa lasliyaad unoqonaysaa inaadan adilo hayn o kale ka soo qaadaysaa inaadan adilo haynin baad ka soo qaadaysa leanno inaad mid iska doorato waa taxakum iyo amarku taaglayn iyo canaad lamana ogolo hawsha ayada waa in wax kuu cadaadan ila hay wejina alla ka noqday wa wax kuu cadaadan sidaas waa radinaya cilgi huwa daliilu xujadii garta waxa way calaa maa qulnaa waxa anagu aan nidhi oo adilonaysan kurtigeed istacaarudaynin min kulli wajhi iska tacaarudaynin annagu amar yeeshanay idaa kaana alxaqu xaqu hadduu yahay sawaabku fii waaxidin qowl hadduu ku keliya hadduu ku sugan yahay calaa maa bayanaahu sidai aan caddaynin oon soo sharxan soo caddaynin darsigii horebe lam yejis ma banaana buu ku yidhi anta takaafa inay isu dhiganto aladilatu adiladu inay isu dhiganto fiihi dhexdiisa fiihi maxaa la yidhahdaa fi xaadii ama fi lqowl inay isu dhiganto ma banaana weeye ma banaana fiqowl inay isu dhiganto kalcaqliyaat sida masaaisha caqliga wey caqliyaadku maxaa la yidhaha qadciyaad bay ahayn dee la soco masaaisha caqliyaadka qadciga saysan isu tacaarudaynin oo isu bushan isu hardinayn sidaasoo kale weeye ah, marka ah, sawaabku hal qowl ku jiraa ku yidhi waana soo sharaxnay adiladu marka inay istacaarudo min kulli weji ma dhacayso weeye hawshaa iyadaa kullugi ibnu shiraas waa isu uradiyey nimankaas maxaa la yidhaahdaa eh, muctazilada ah iyo ninka la yidhaahdo eh, ninka la yidhahdo mxuu aha cubaydillah cubaydillah ibn xasan ibn xusein isaga laftiisu maxaa leeyahay araa ictisaaliya ayaa ku jirtay wey araa ictisaaliya waa ku jirtay wey laa shaka wey irjaaji waa ku jireen wey marka waxaan halkaas ka keenay wey marka nimanka muctasilada warkooda dheg jalow looma siin waa laga tegey wey baabulqawli daabka halkaasuu nagu daayay baabulqawli fi takriiji mujtahid masalati cala alqawleyn wuxuu baab u yahay alqowl in laga hadlo fi takriiji masalati masalada in lagu soo saaro fi takriij mujtahid mujtahidku inuu masalada ku soo saaro calaa qowleyn laba qowlna kusoo saaro waxaa jira masaladan horta baabkan asaga hadda shiraaso halkan loogu guntay waa baab aan kutub usuul fiqi aan la gelin kutub usuul fiqi lama geliyo wadaada yaro xoogaa wax ka ishaara waa jiraan laakiin kutub usuul fiqi masale la geliyo ama la dhiga ma aha marka waa masale uu isagu gooni la yahay laakiin kutub ulfuruuc iyo kutub fiqiga way ku taalla waad ogtihiin marka takriijkana labaa loo qaybiyaa takriij mid la yihaahdo iyo mid la yihaahdo takriij wanaqli labadiina wuu ka hadli doonaa hadda wuxuu soo hormarin doonaa takriijka wuxuuna ku xijin doonaa ugu dambaysiin doonaa fasalka ugu dambay ka hadli doonaa atakriij wanaqli wuu ka hadli doonaa ayb marka qaabka ay yihiin mid walba xoogaa xerta waa ku wareerta laakin mid walba qaabkay yihiin waana arkayna waana dhib yarin saa wax udhib badan ma aho ayb marka fi takriij mujtahid mujtahidku waa inuu kusoo saaro kusoo bixiyo almas'alata mas'aladii xaadisada waa inuu kusoo bixiyo calaa qowlayn laba qowl waa inuu kusoo bixiyo labada qowlna waxay ku dhisan yihiin markay mas'aladu ku timaado oo xaadisa ku timaado ayuu u qiilbaarahaya nusuusta iyo cilalka ayuu ka fiirinahaya qiyaas buu raadinahaya adiladii amaaraadku fiirinahaya wuxuu arkahayaa mas'aladaanu inay ixtimaasho aqwaal tusaale ahaan inay dhow qowl ixtimaasho markuu arko dhow qowl inay ixtimaasho aqwaal wuxuu arkaya inay daciifta oo baadilo tahay waxaa u soo harahaya laba qowl markaas wuxuu leeyay mas'aladaanu labadan qowl bay ixtimaashaa iladan labadaa qowl waa ixtimaal waana suurtagal laakiin labadaa qowl waxaa dhici karta inuu kala rajaxo oo ya labadan haba ixtimaashee markuu ku leeyahay dala soco labadan qowl baa ixtimaali kartaa wuxuu rabaa inuu ku yidha oo nafiyo qowl saddexaad laakiin ma jiro masaladan labada qowl baa suurtagal ka ah qowl saddexaad soo maaha ma jiro waa baatil marka nafyi baa hoos uga jira labadaa qowlo marka soo hartay oo uu soo reebay ayuu waxaa laga yaabaa inuu marka qaarkood kala rajaxo uu yidhaahdo labada ha ictimaasho labaduba waa macquul weji bay leeyihiin cillay leeyihiin sabab bay leeyihiin laakiin kana xoog badan mid inuu rajaxo mid kala tuuraa dhici karto waxaa dhici karta asagoon labadii kala rajaxin inayba tii ilaahay ku timaado oo saa ku dhinto sheekuna waa ishaari doonaa in tii ilaahay ku timaado uu dhinto ayaa dhici karta tii baa marka laga hadlaya wuxuu yidhi yajuusu waxaa u bannaan lilmujtahidi qofka mujtahidka caalimka xaakimka waxaa u bannaan an yukharija maanaa shiranta an yukharija inuu ku soo saaro almas'alata mas'aladii xaadisada ku dhacday inuu ku saaro ama nusuustaba uu ka baarayo calaa qowlayni laba qowl inuu ku saaro wahuwa waa kana marka waa tacriifkiisa wahuwa an yaquula waa inuu yidhaahdo haadihi lmas'ala wahuwa caalimka waa inuu yidhahdo saydku an yaquula haadihi lmas'ala mas'aladan ayadaa oon hadda hayno taxtamilu waxay ixtimaashaa oo la suurtagalsan karaa qowlayni laba qowl baa suurtagalkaa laba qowl ayaa suurtagalkaa calaa macna macnuhu waxaa weeye ana kula qawlin oo siwaahumaa labada qowla ka soo haray baailun weeye sooma jeed calaa macna hawshaa waxay ku sugantaha markuu kuleeyahay haadihi lmas'alatu taxtamilu qowleyn markuu kuleeyahay calaa macnaa waxaa weeye ana kula qowlin oo siwaahuma siwa qowleyn ka soo haray baailun weye lama yeelaha labada mas'aladan labada qowl baa ku jirta way ixtimaali kartaa ayagu hama kale xoog badnaadeen ama hasinaa hawl noo taallama wona ka hadli doona laakiin muhimad waxaa weeye qowl saxda horta diid waa masalo fiican wadahaba way ku tageen bu yidhi qowl intaas hadalka waa tacriifkii maslada in laba qowlba ixtimaasha ku yaalo qowl saddexaadna u diiday wadahaba waa ku tageen qowm dad baa ku tegey laa yuctadu aan la tirsanayn bihim ayaga aan la tirsanayn waxba laga soo qaadayn weeye waxay yihiin aysan jirin ba waxay ku tageen ilaa anahu amar yashaani laa yajuusu dalika hawsha ma banaanayn inuu caalimkii mujtahidku masalada kusoo saaro calaa qowleyn laa yajuusu ma banaanayn laakiin shiraajku waa uu sii hormariyo wuxuu yidhi wax laga soo qaadaya kuwa hooyadu inay dhashay in kale waxba laga soo qaadi maayo wax liina male shirasi oo kale baa fogeye qowlku adkaa oo ku dhuftay wy ayb waxay yihi shiraasi wahaada khaطaun waana gafge warka asaga warka asaga nimankaa warkooda la tirsanayn warka ay la yimaadeen waa war gafa wya burhaan baan ku cadayna dhihi mayno intaan dhaan la tirsano isaga tegi mayne wamaca dalika min insaafi bay ka midta ah sheekh insaafi asagoo haql lama saxmo laakiin markuu yiri laa yuctadu qowluhum haddana wuxuu sheeganayaa adilada iyo xujajku sheeganaya adu marka xuja kala niqaasho oo marka waxaad caddaysaa kuwa uu yidhi lama tirsanayo qowlkooda in la tirsanayo inuu qawi yahay adiladiisa inaad ka jawaabto si cilmiga uga jawaabto isku day marka wuxuu yidhi wahada khaطأun waa gaf wey liannahu amar yashaana idaa kaana hadduu yahay tafsiilinaya tafsiil baa ku jira wey iskala soo goodi mayno in kaana hadduu yahay wey almuraadu ujeedadu bilmanci diididda ay diideen oo maxay dhaheen diidday dheheen laa maxaa la yihahdaa ay dheheen laa yajuusu dalika ay dheheen mancigu waa kaawo ayago waxay dheheen ma banaana laba qol masale lagu soo saaro leanna waxay kutusaysaa bay dheheen maxay ku diideen waxay dheheen waxaa kutusaysaa qilat اlcilmi iyo tanaaqud iyo hawlo noocaas badan niman xanaafaa ka mid oo shaaficata ku eedeeyey marka kitaab hadda ka hor aan sheegay oo nusrat lqawleyn ninkii la yihah ibnulqaas aa la yihahda axmed ibnu axmed cabbaas kitaabkiisa qayim wey horena waa u sheegan kitaabka hala akriyo ana nusrat lqawleyn labada qowl oo shaafici mas'alada keliya baa loogu gargaaraya halkaas waxaad ka ogaanaysaa cilmiga iyo xikmadda waxa ku jira halkaas ka ogaanaysa difaaca sheekh imaamku si loo difaacay ayib hal waxaan sheegan malayn kitab ibnu xasin magaciisa wadaad kitaab baxoor ahna ninki wax weydiiya isagaa yaqaan meeshuu aadahay kitaab baxoor ah almuhim xaala waxaan sheegay kitaab ibn xasm uu leey kitaabka magaciisa waxaa la yihahdaa baxrin miya xala ku sheegay baxrin sax ma ahayn wuxuu ahaa kitabka magaciisa waxaa la yihahdaa alciraab alciraab baa la yihahdaa can alxiirati walilbaas alciraab can alxiirati walilbaas almawjuudayni fi madaahibi ahli ahli ra'yi walqiyaas baa la yihahdaa waana saddex majalo xaala lama jala saddex majalo kitaabka waana naaqis saddex majalo kitaabkaa isaga alciraaq iyo walqiyaas ugu daran oo xo laakiin xanaabilada ayaga weji shaaficiyada ka mid itaabaya ictibaariyan waa baxaba shaaficiyadana meel dambe ayuu ku gadaal tuura ku gadaal cora laakiin labadaa qolo maalikiya iyo maxaa layaha xanaaf meel abu kala soo haray wey laakiin shaafici maadaama iyo xanaaftu ay niman eh, ahlu sunna oo sunnada u dhow labadaa imaam ay ahaayeen oo xadiista ninka le maalik laftiisu ma sahlana laakiin waa nin dee mualif oo sunna oo xaafida weeye oo maxaa la yidhahdaa sunnada taalif ku leh laakiin haddana markii andalos la tegey iyo dhulkaas ayaa culamo badan oo asxaab ra'yi ah ayaa kasoo baxday ninkana de way sahiyen raggiis ayay ahaayeen raggi sahiyen maalmihin kitaabka xusaaso marka uu tafsiilaa wuxuu in kaana marka hadduu yahay buu yidhi almuraadu ujeeddadii dad hadday tahay bilmanci diidada ay diideen min takhriiji alqowleyn labada qowl in lagu soo saaro mas'alada hadda ay diidan yahay hadduu yahay an yakuuna inuu yahay an yakuuna lahu inuu ahaado maxaa la caalimka qowlaani laba qowl inuu ahaato kaana almuraadu bilmanci min takhriiji alqowleyn labada qowl in mas'alo lagu soo saaro diiday diideen an yakuuna lahu qowlaan laba qowl hadduu mujtahidku inu yeesho ay diidan yihiin calaa wajhi jamci in la jamciyo labada qowl labada qowl in la jamciyo halma meel la isugu keeno oo la yaha masaladaanu hiya alxalaalu alxaraam in la yihahdo jamci saasa laga wadaa masaladan wixii laba qowl ixtimaal baa ku jira maxay kala yihin sheekow xalaal iyo xaaraam labada ixtimaal sheegow haddaad saas ula jeedaan wey an yakuuna lahu ay mujtahidka u sugnaadaan qowlaani laba qowl calaa wajhi jamci in hal mar meel lagu jamciyo xalaashii xaaraamtii milu saaba kuu tusaaleya an yaquula waa inuu yahay mujtahidku haada shayu xalaalu wa xaraamu shaygan waana xalaal xaraam buu ku yidhi calaa sabiili jamci waana hal mar wey hal mar buu wuxuu calaa sabiili jamci wuxuu ku yidhi xalaal xaraam buu hal mar ku yidhi sidaas wuxuu ku yidhi fahaada laa yajuusu ma banaana buu warka asaga aydan ku noqonay cindana annaga agtinado warka asaga war banaan maaha buu war saxa maaha warka asaga war hawshaa dhici karta in lagu yidhaha masaladan hal mar bay ixtimaasha xalaal iyo xaaraan ma dhici karto waa tanaaqud hawsha ayada hor dhici karta ma maaha laakin waxaa ixtimaali karta inu ku yidhaha hadihi masala taxtamil hee الوuجوب والndb inuu kala tusaale ahaan hadii masأla waxaway في aani waaxid taxtamilhe الndba waaa la wujub waa dhici karta isma tacaarud ma jiro oo len wujuubku waa nadbigii oo kor loo dalacsiiyey oo number lagu daray hal baab bayna ku wada jiraan oo jawaasay ku wada jiraan wain kaana hadduu yahay buu kiri almuraadu ujeedadii danta ay mancigoodu yahay an yakuuna lahu inuu caalamka usugnaado qowlaani fii shayin shay inuu laba qowl ka leeyahay oo muxuu yahay anahu xalaalun aw xaaraamun uu yahay alaa sabiili calaa sabiili takhyiir inaad kala dooranayso asna hadda soo marinaya hadda loo soco calaa sabiili takhyiir waxay dhaheen hadduu yahay marci ujeedadu hadday tahay bay ay diideen an yakuuna lahu ujeedka qowlaani fi shay shaygu laba qowl kaliya muxuu yahay anahu shaygu xalaalun aw xaaraamun way calaa sabiili takhyiir waadna kala dooranaysaa shaygaanu xalaalna waa ixtimaalaa xaaraanna waa ixtimaalaa kala dooro aday kuu taallaa saas hadday warku yahay buu ku yidhi hale fa ya'kud marka uu qaato weeye qofku bima shaca wuxuu doono minhuma labadaas eh, qowl fahaada caydan ku noqonayo laa yajuus ma banaano do mida haddaba lasoo radinayo mida hadda nimanku soo le fayatakhayar mujtahidu cinda dalika min alqowlayni almukhtalifiin fayaxmal bima shaca minhuma mid hadda lagu radiyo warkaana wixii war jira maa saxna maaha qof caalimuna saa oran mahayo haye labadaas weji waa lasoo radiy weji saddexaad wain kaana almuraadu hadday tahay an yaquula inuu yidhaahdo mujtahidku ina hadihi mas'ala mas'aladan aan haynono hortaala yaxtamilu qowleyn laba qowl bay ixtimaashaa laba qowl baa suurtagalkaa muxuusa u dhahaya laba qowl baa ixtimaasha u dhahaya liyubdila inuu buriyo maa siwaahumaa labada qowl wixii kasoo har ka soo haray fa haada jaa-isun taa waa banaan tahay taa waa banaan tahay waana midda laysku hayo laga hadlana waa tan wey hawsha masaa-isha hore lagama hadlayo hadduu ku yidhaahdo caalimku ujeedku yah war mas'aladan markaan baaray oon dib u noqday waxa ka suurtagal ah laba qowl ama laba madhab baa ka suurtagalow intaasaa ixtimaasha ayagu sheekhu masiba yimi sama sinaa weli looma tegin laakiin horta labadaasaa ixtimaasha ixtimaalkaas maxay keenayaa qowl saddexaad iyo mid afraad iyo mid shanaad midna ma imaan kara meeshaa wadaadkii la yimaadana laga yeeli ma wejigaa looga dhufanayo maxaa lele horey baan u baarnay annaga ka daba wareegnay ma jirto waxaad sheegaysa wey annagaa soo salxaarnay markaa kulligu inay ka joog baa la ohanaya ti aan kusoo maraynay eh, ijmaaca oo maxay ahayd alqowl haalis soo maahayn sida oo kale bay dibay shabahdaa dibay shabahdaa marka qawlkaa saddexaad buu hadda marka ka hadli doonaa wadaliil buy calayhi inay hawshaan bannaan tahay waxaa daliilo ah oo ah hadduu yidhaha mas'aladan laba qowl ba ixtimaashaa qawlka ka soo hara laba waasna uu burinahayo jaais inay tahy waxa u daliilah daliilu calayhi calaa jawaas hadda aan sheegna waxa u daliila bi ana almujtahida qofka caalimka ah qad yaquumu waa u istaagahaya oo u oogmaya lahu asaga addaliilu daliil baa ugu qumay u istaagahaya calaa ibtaali in la buriyo kullu qawlayni laba qawl kullu qawle kullu qawl qawl kaste oo siwa ka soo haray maxaa le siwa qawlayn labada qawl ka soo haray ibطaal calaa ibطaali inuu daliil bu wuxuu ka helayaa calaa ibطaali kulli qawlin qawl kastoo siwa qawlayni labada qawl ka soo haray daliil bu wuxuu ku ogaanaya markuu baaro nusuusta qawl kaste oo labadaa qawl ka soo haray inuu baail yahay wuuna burinayo biadilla xujaj ku burinaya walaa yadharu uma muuqanayo lahu caalimka mujtahidka addaliilu daliil ayagii labadii qowl ka waran labadii qowloo kuu soo hartay maxaa xala sheekho garanay inay libsadeen laba qowl ixtimaasho waa garan qowl saddexaadna in meesha imaanay waa garan labada qowl noo kale rajax wey xataa la bilaaya bal u fiirso walaa yadhar uma muuqanahayo mujtahidka ilagu asaga u muuqan maayo addaliil xujayii gar u muuqan mayso fii taqdiimi horumarinta axad alqowleyni labada qowl mid ka mida ila rajaxoo la hormariyo fi lxaali markaa la taagan yahay markaa la taagan yahay labadii qowl markuu ogaaday masalada ku jiraan wixii kale uu diidiy diidiy oo buriyey xaaladdaa ayadaa weji uu ku kala rajaxa labadooda oo xaaladda la taagan yahay ah xaaladda waa laga yaabaa inuu markuu mustaqbal joogo oo waxbaaro oo wax ogaado wax fiiro ka tafakuro in mustaqbal raajica waa laga yaaba lakin xaaladda marka la taagan yahay laa yadharu walaa yadharu lahu daliilun fi taqdiimi axadi alqawlayni fi lxaal marka ayadaa qawl uma muuqanayo labada qawl ku kala rajaxo waa dhib yari warka asaga fa yukariju markaas uu kusoo saaro calaa qawlayni laba qowl marka kusoo saaraya mar hadduusan marka u muuqanin murajax iyo daliil hadduusan u muuqanin fa yukhariju calaa qawlayni laba qowl buu kusoo saaraya l masaladan labadaa qowl bay ixtimaashaa sheekhow ka wadan tarjiixi weli iima kala cadaan alaan xaal iima cadaan laakin mustaqbal ilahay baa waxay noqon doonto fa yukhariju calaa qawlayn laba qowl bay masala ixtimaashaa saas ugu soo saaraya ayb muxuu saa u yeelahaya muxuu ugu soo saaraya labada qowl cilaynaya sheekh waa sax in la cileeyo ma hal qowl isaga gaabsado musaayina may laguma gaabsado masale masale diineed wey masale ixtimaasha laba qowl inaad intaad mid qariso aada mid noo sheegto waa way xalaan ka soo hadlayna laa yajuus waa ammaano hawshan waa masale ammaano wey maaha masale eh, tashay iyo shahwo iyo maxaa layiha hawo midna maaha waa ammaano diineed wey yoma alqiyaama lagu weydiinaya intaasay anaga tagay ka ixtimaashaa ayakan rajixidooda soo maaha waxaa weeye waa istikhaaraysanaya dib baan u baaraya go-aanna waa ka gaari doonaa haday nafta ugu jirta fa yukharij calaa qawleyn muxuu saa u yeelay liyadulla suu kuu tuso bihi maxaa la yidhaahdaa takriijka suu kugu tuso bihi waxaad celinaysaa fa yukharij calaa qawli sokmani takriijkaad u celinaysaa masarka dimash ku jiray fa yukharij masarkii baa ilay takriijkaad u celinaysaa liyadulla bihi takriijkaasi soo saarida calaa qawlin laba calaa qawleynka lagu soo saaray wuxuu kugu tusayaa calaa ana maa siwaahuma labada qowl wixii ka soo haray baatilun inuu baatil yahay buu kugu tusaaya xikmadaasaa ku jira wuxuu labada qowl meesha kugu sheegayaa ha qaldami hadhow mas'alada wax kale ha ka baari labada qowl baa ku jirtee labadaa qowl intaad nusuusta ku noqoto si aad u kala raajixi lahayd oo u kala xoojin lahayd oo adilada ugu baari lahayd niyow ka shaqeeyo falankeeda qawm sida kuusoo dhoweeye sida kuu dhow yahay wuxuu ku yidhi wahaada midkaan weeye kamaa macnaha inuusan markaa aysan mujtahidiintu aysaan sameeyen bur hadda mithaal uu keeno wuxuu yidhi wahaada midkaan asaga oo in masalo lagu soo saaro laba qowl oon la kala goynin waxaa weeye kamaa facala cumar radiallahu canhu cumar bin khaaab siduuse khaliifatu raashid siduu sameeyey fi shuuraa shuuradii maamud mushoor shoodadii siduu sameeyey rag shuura marka isagu la dhaawacay oo maxaa la yidhaha ninkii e, majuusigaa u dhaawacay oo warfaadahayey ayuu yidhi ilgeeriyaad baan leeyahay marka khilaafada iyo dawladda iyo maamulka ayaani ku wareejinaya tiibuu marka shuuro ka sameeyey fainahu cumar qaala wuxuu yidhi alkhaliifatu ninka khaliifkaa ah, oo aniga bacdi aniga iga dambaynahaya axadu haaulaai sita weeye lixdaa wey raggii lixda ahaa raggaa lixdaa weeye oo nebi maxamed ali oo casharatu mubashiriin de casharatu mubashiriin markii laga saaro isaga eh, iyo abi cubayda iyo abubakr sidiq abu cubayd abubakr sidiq waa dhinteen isagana waa ninka hadlay saddexaas markii laga saab todoba soo hartay marka maal eh, sayd sayd buu ka saaray oo ilmo adeer ahaayeen saydigiisna wuxuu yii reer bani cadi intii la dhihi lahaa maxaa eh, la yihaha khilaafada wuxuu adeerkii meesha ugu soo riixayay saydigiis tnan reer maaa la reer bani cadina waa islan saydigiisna waa aha cashara mubashiriin buu ka kamid yahay cadaalada ufiis wuxuu yihi adigu meesha geli maysi lixdiina kale oo maa raggiina reer qurayshyada oo casharata mubashiriinka maxaa wy idinku ku hardama ninkii maaa dooranaysa u doorto wy ama anaga reer bani cabdisoma anaa meeshay fadhiyey in adeerka kusoo riixi maayo adugu gadaal uga bax meesha xukuma yaallaan maxaad malayn lahay ninka marka maanta soomaaliya joogayo adduun maad malayn xaalku siday tahay niday ina adeerkiis oo isku jiban yihiin rag waa rag oo quraysheed haddana laakiin ninkay qoys iskusii raacayeen gadaal buu u tuuray man actaru casharata mubashiriin ka war weliba raggaasoo dhan rag badanoo ka mid a asaga saabiqun alawalin awl waad garanaysaan asaga hortiis buu islaamay xataa laakiin annaga maxay tahay annagu meesha aan joognay adduunka hadda meesha joogo ilahi subxana watacala baa ogey marka raggii lixdaa buu meesha uga tegey raggaa lixdaa ayuu meesha uga teg muxuu sa marka nin muu tacyiinin nin muu tacyiinin oo hadduu tacyiiniyo dariiq iyo sunno looga horreeyey bay ahayd oo maxay ahayd abubakar baa wuxuu magacaabay radia allahu canhu cumar oo wuxuu yidhi cumar baa u shahaynahaya beecada la gala tacyiin bay ahayd dariiqa inu mara waala oo oh, yidhaahdo nin baan inka dooranaya tusaale ahaan cali cusmaan nin baan maxaa la yihahdaa beecada la gala anigoo nool inuu yihahdo xaq waa u lahaa inuu iska aamusana xaq waa u lahaa oo maxay tahay nebi maxamed alay sla slam baa ka tegey isagoon cidna tacyiinin laba dariiqba waa lahaa wey marka dariiq waasica ayuu maray wey marka midku maraba maxaa la yidhaha wax dhiba ma qabinin wey midda kale mushkilo iyo dhibka muusa qabin raggaanu meesha uga tegaayo niman adduunyo raadinayo ama kursi isku waynaayo ama waxa doonaayo maba aysan ahaynba dad ahlu khayr awliye ilaahay ah oo cadaalad wax ku maamulaa ayuu meesha uga tegey wey kabacdi markaa hawshii adowr hameyn la waday oo dadka guryaha loogu tegey oo odayaasha lala kulmay oo qof walba su-aal la weydiiyey qof walba wuxuu yidhaahdaa maxaa la yidhahdaa cusmaan cusmaan cusmaan cusmaan ba kabacdina cusmaan maxaa la yidhahda beeca lala galay raggii marka u yimaadeenna waxaa weeye cusmaan iyo cali hadda isku soo hareen markay cusmaan iyo cali isku soo hareen cusmaan baa hawshii batay mid walba ugu waraystay su-aaluu weydiiyey hawlihii marka maxaa la su-aalo weydiiyey waxaa weeye su-aalihiina waxaa ku xoog batay uu ka jawaabay bay yihaahdaan oo ku xoog batay ninka la yihaahdo cusmaan kabacdin cusmaan waa beeca laga galay marka hawsha wax iyada laga hadlahayo hawsha iyada laga hadlayo muxuusaa marka uu yeelay falkhalifatu bacdi axadu hawlaa sita muxuu yidhi liyadulla suu kuu tuso weeye calaa anahu amar yeeshaanay laa yajuusu ma banaana an takuuna inay ahaato alkhilaafatu khilaafada iyo maamulka iyo siyaasadda iyo madaxweynenimadu fii man duul weysi waa hum lixaa ka soo haray hadda u fiirso mas'aladan wuxuu ku yidhi taxtamil hee inay noqoto cali cusmaan cabdiraxmaan bn cawf maxaa la yidhi sacd bn waqaad raggaa inay noqotaa laga yaaba dalax inay noqotaa laga yaaba mausan goynin taxtamil sida wadaadku maxaa la yidhahda mujtahidku uu akhrij masalata calaa qawlayn hee cumarna wuxuu kusoo saaray hee calaa sita aqwaal baa loo ragaa liannahu masalu taxtamil nin kasta inuu khaliif noqdo oo qalmado marka muusan goynin wuu ka tegey wey wuu ka tegey wuxuuna uga tegey mujtahidiinta iyo culummada jooga iyo ragga casharata mubashiriinka ayuu uga tegay iyo saxaabada kale inay go-aan ka gaaraan masalada ayay gooyaan marka dhib malow dhib malow raggan waa rag isu dhimo akafaawey wax dhibana male marka liyadulla suu kuu tuso ayuu saa u yeel calaa anahu midda kale wuxuu nafiyey weeye cid kale oo maxaa la yidhaha khilaafada u soo dhowaan karta ma jirto wiilkayga maxaa la yidhaahdaa cabdullaahi wuxuu yidhi haynii khidmeeyo haynla joogo maxaa la yidhi u madaxweyne maadaama iyo wiil aabihii dhintay hee wuxuu murugaysan yahay si buugtaas xoogaa looga dejiyo ha inla joogo ha inla shaah cabo u madax salaaxa soo dhow laakiin khilaafada iyo go-aanka shuqul midna kuma lego ila in adeerkiina la sii fogo hora loosii tuuray wiilkigana soo maaha xoogaa maxaa la yidhaha inta tacsiyadii hawsha socoto xoogaa u madaxweyneeye laakiin go-aanka asagu shuqul kuma leh se la weydiin maayo raggaa lixdaa toddoba looga dhigi maayo laakiin muxuu yahay oo inla agjoogahayaa oo inay khidmaynahayaa adeer soo dhow waad dahaysaan maxaa la yahay oo inla jooga loo madaxweyneynahayaa hawshaa wey marka taas marka marka waxaa wey waa nafyi oo maxaa l ibtaa maa siwa sitana waa sameeyey oo wuxuu yii cid kale mee shuqul kuma leh sidoo kale wuxuu yidhi midka la dooranahayana waxaa weeye kharaja he cala alaqwaal buu kusoo saaray wuxuu idinku midka doorto aqwaasha midka doorto intaas ixtimaashaa lixdaane inuu midka doorto ka qabsaday liyadula calaa annahu laa yajuus an takuna alkhilaafatu maamulku inuu aado fii man siwaahu intaa lixdaa ka soo hartay se waa iska dhib yartahay wax saa usi dhib weyn ma aha shiraasan sifican buu sharax وأما التkريج الشhاaفعي meesha kutubta qaarkood waay qorayaan نسka qaarkood waay qorayaan fasl bay qorhayaan inagana kada nooma qorayo waana ku ficnaada fasl saas صaحيح وأما التkريج hadda shaafiعي buu soo dhaca ila kitaabkan waa kutub culamaء shaaficiya usul fiqi culama shaaficiy ay ku hardamayaan shaafici ba hadda hadda taswiirkii guda masalada waa lagu sheegay lakin hadda maxaa loo soo degay imaamkanig baa loo yimid bal hadda dhegeyso وأما تkريج الشhaafiعي رaحimه الlahu taعaalى almasaa'ila uu ku soo saaro calىa qowlayn laba qowl uu kusoo saaro soomaah oo ku keeno facalىa adrubin maa noocyo dadka qaarkood waxay qorayaan ala maxaa layaa duruub bay qorayaan duruub bay qorayaan calaa cadrub iyo duruub waa isku macnuur noocyay ku imaanaysaa weye noocyo iyo awja ayay ku imaanaysa minhaa waxaa ka mida waa iska dhigirtaaye minhaa waxaa ka mida ah, noocyadaas duruubda eh, eh, waxaa ka mida maa qaala wuxuu yiri weeye fiiha fi lmasala shaaficuu yiri qawlayni laba qowl bu wuxuu yii fii waktayni laba wakti oo kala duwan bu yiri laba wakti laba waqt maxay yihin marna isagoo baqdaad jooga oo ciraaq joogo niqaashahaya ayuu qowl yiri marna waa ka soo tegayoo markuu masar yimid asagoo maxaa wa alifaayo oo niqaasha wax daraasaynaayo ayuu qawl yidhi markaa laba waqtiyo kala duwan laba waqtiyo kale shuul isku lahayn minhaa maa qaala fiiha fi lmasala wuxuu yidhi qawlayni fii waqtayn laba waqtiyo kala duwan yidhi faqaala wuxuu yidhi tusaalaan fi lqadiim midkii hore wuxuu yidhi ciraaq markuu joogay fiiha fi lmasala wuxuu yidhi bixukmin xukun buu ku riday maa masala iska dhigya wa fi ljadiid jadiidka markuu eh, qaahiro yimid iyo masar yimidna rajaca waa ka noqday canhu can alqowli alawal waa ka noqday wuxuu yidhi hawlaa ii baxay sunaan helay qawlaan maxaa la yidhahdaa isku xidho qiyaas baa i baxay qowlka hore waa ka noqday rajaca wuu ka noqday fahaada buguusiraasi jaaizun waa banaan tahay weeye bilaa kalaamin bilaa nuqnuq wey wax nuqnuq hadal meesha kama jiro leanna maxaa dhacay dadka culimada dhan baa warkaa qabow markuu adduunku yidhi wadaadka ijtihaadka iyo mas'aladii ninety onkii saanu ahaa two thousand twenty one-na sidaanu yahay adduunku yidhi warkiisu waa iska cad yahay wey meeqa sana udhaxaysa intaasoo sano cilmi iyo macrifo iyo ijtihaad iyo kutub iyo maxaa la yidhi caqli iyo macrif iyo cilmi aqoon baa noo korantay marka laba saban oo kala duwan ayaa masalada la yihi marka fahada jaa-isun bilaa kalaam kalaamna kuma jiro culamadoo dhanna waa ka suganta min asxaab wakayri waa ka sugan tahay miaalna waad arki doontaa ayib waxaa kan lamida marka tusaale oo hadda kene lima maxaa la yidha ruwiya wixii la wariyey maaa la yihahda inay sugan tahay waa sax waan soo marray midan ayada mithaalkaani can caliyi ka raba waa wejigiisa allah ka raba canhu waataan soo sheegin waxaa ka fiican radia allahu canhu limaada radia allahu canhu qur-aankay ku timid weeye waana duco laqad radia allahu can lmuminiina taxta shajarati id yubaayicuunaka maxaa la yidhaahdaa waa soo baa qur-aan ku timid wey marka waridwaanu min allahi e akbar baa qur-aan ku timid marka radia allahu canhu in la yidhaahdo haadaa huwa saxiix wey kitaabkii sunnadu ayadaa ku timid sida dhaqankii saxaabada iyo selafkana ah marka karama allahu wajah wahe war shiica weeye iyo dad maxaa la yidhaha xooga ku ta'asuray oo saydiyadu hataa ka mid tahay ninka liyahay sancaani iyo shawkaani iyo saalix almaqbal iyo ninkii la odhan jiray axmed aljalaal iyo ragga ayaga ah laftooda maxaa la yidhahda way sameeyeen nimanka yemaniyiinta laftooda howlaha way sameeyeen anahu qaala wuxuu yihi cali kaana wuxuu aha ra'yi aniga ijtihaadka ra'yi oo ijtihaad lala soco maa ra'yi hawaa maaha kaana ra'yi waxaa ijtihaadkaygu wa ra'yi amiiri lmuminiin cumar radi allahu can cumar bn khaaab ra'yigiisu wuxuu ahaa anlaa tubaca inaan la gadin ummahaat اlawlaad haweenka carruurta noo dhalay haweenka addoommaha ah oon maxaa la yidhahda ama jihaad kusoo qabsanay ama aan gadanay ama aan dhaxalnay hee nooca rama baa nagu soo galay mahadin waa ku keenay oo addoommaha noo ah oon saa ugu galmoonay awlaadna aan ka dhalnay maxaa la yidhaahdaa inaan la gadin lanno islaanta waa islaan carruurka u dhasho carruurtaadiio xor oo adiga kula mid ah ayaa jooga marka caruurta hooyadood in suuqa la geeyo oo rali la gado hawshaa aniga cumar waxaan isku waafaqnay jihaadka nebigiiya allaa turaac ummahaatu lawlaad inaan la gadin oo maxaa la yidhaahdaa la sugo haddii sayidku uu ka hor dhinto oo ninka carruurta ka dhalay uu ka hor dhinto markaas ay xorooweysa markaa xorooweysa saasaan raayigana waa jihaadkana isku waafaqnay wa ra'yi alaan wa ra'yi alaan hadda oo anigu aan khaliifoo jooga soo maaha waxaa weeye an yudacna in la gado aan arkaawo hadda waxaa ii caddaatay oo ii xoog badatay muddo ka bacdi in la gado inay jaa'is tahay inay jais tahay saas ayaa cadaaday waatii marka aan soo marnay ninkii la ohan jira cabidat salmaan waataan soo marnay alkilaab waatuus aan soo marnay oo uu ku yihi ra'yuka he maca aljamaaca he axabu ilayna min ra'yika fi lfurqati waalxarb ardigisa ah, wuxuu ku yihi ra'yiga markii cumar joogay adiguna aada joogtay awliya ilahay isku dhinac u socotay khilaaf uusan jirin ra'yigii ijtihaadkii aada wada marteen yaa waxaan baa noo fiican oon jecelnahay buu yidhi ra'yigaaga hadda la joogo oo adiga ahlushaab aad is haysaan oo xabaddu dhacayso oo khilaafku taagan yahay waxaa ra'yiga horaan ka jecelnahay ah, dadka saxaabada iyo salafka iyo taabiciintu ma ahayn dad maxaa la yidhaha iska hoggaansan ma ah laakiin nin walba runtaa wejiga laga saaraya runtaa wejiga laga saaraya lakin waayahan dee mujamaladaa iska badatay wey mujamala ayaa iska badatay ayib marka eh, saasaan arkaa wey ra'yigii marka ijtihaadkiiku saas atarkan waan soo marnay waa atar saxiixa ayib wacalayhi buu ku yidhi marka hadda marka ujeedaa waa ujeedaa rayga inu isbedelay shaafici marka hadalkii masale inuu ka noqday fil qadiim uu yihi jadiid inuu ka noqdo maceeb baa wey waa kuwaana saxaabi ahlulkhayri awliya waa kuwaane meel geeya wey warka maxaa la yidhaha war banaanka yaallo wey falaa kalaama fiihi weeye falaa nuqnuqa war ma jiro wacalayhi maxaa la yidhaha qawlkaa asaga ah oo in laga noqon karo saana caddanka hadda noo qoran nuska qaarna waxaa ku qoran wacalaa haada maana isla mid bay imaanaya wacalaa haada ee ar riwaayaat waa ahaaday wey sidan hadda aan sheegnay oo ah wadaadku inuu qowlkiisii hore ka noqon karo qowl horo qadiima ulahaa mid jadiid uga noqon karo ayaa waxaa ahaatay wey can riwaayaat riwaayaatki marwiyaadkiiba ahaatay wey saas waa la ohan kara waxaa la ohan kara waa calayhi ee cala alqowl oo ah in qowl hore wadaadku lahaa imaamku lahaa uu ka noqon karo ayaa waxaa ahaaday oo ku socda can riwaayaatu riwaayaatki marwiyaadki alati riwaayaadkaasoo can abi xaniifata raximah allahu tacaala laga wariyey wa maalik raximah llahu tacala laga wariyey riwaayaadkaa saasay ku socdaa maalik iyo abu xaniifa iyagana waa laga wariyey ninka la yihahdo axmed bin xambal warkiisaba dedaa axmed bin xambal riwaayadka warkiisa sita maxaa la koob iyo toban riwaayadood baad arkaysaa koob iyo toban riwaayadood baad arkaysaa oo xambal iyo wiilkiisa iyo maxaa la yidhaahdaa ay warinahayaan oo kutubta ku sugan ayaad arkaysaa maxaa la yidhahdaa ninkii la ohan jiray mansuur eh, isxaaq ibnu mansuur alkawsaj hamen waan kusoo marn kitab iman kusoo marayn ragay ka mid yihin baad arkaysaa kow iyo toban riwaayo imaamku ali axmed laga warinaayo ma sahlan marka xanaafida markaasay ku dagaalamaan teebaa marjuuxa teebaa xoog badan tan maxay cuskan tahay doodba maxaa la yidhaahdaa yaa ka dhan masaa'il axmed baa ka mid ninkii la yihahdo uu leeyahay maxamed ismaaciil akirmani ayaa ka mido kitaab sunna iska laha ayaa ka mido marka hawl noocaas oo iska waadixa w culimado dhan waa leeyihin wey cidi goyn ku tahay ma jirto fa inahu amar yashaaniga ruwiya waxaa laga wariye wey canhuma ee can abi xaniifa wamaalik waxaa laga wariyey riwaayaatu riwaayadaa laga wariyey marwiyaad baa laga wariyey uma rajacuu way ka noqdeen wey canhaa riwaayaat way ka noqdeen ilaa hayrihaa bayna u noqdeen maxaa marka shaafici gooni ku awo wax shaafici gooni ku a min asaxaaba waan kuu sheegay abu xaniifa waan kuu sheegay maalik waan kuu sheegay axmed waan haynaa shaafici gooni ku a ma jiro culamado dhan waa saas wax ceebana taa male wey masale inaad ka noqoto wax ceeba male wa minha waxaa ka mida weeye masaa-ishu labada qowl ku soo saaray maa qaala wixii fii waktin waaxid tii hore maxay ahayd waxay wey fii waktayni bay ahayd fii wakti waaxid wey taro hal wakti wey maxay ta hadihi mas'ala masaladan iyada calaa qawleyn bu hadihi masalatu calaa qawleyn bu yidhi laba qawl bay masaladan tahay hal mar buu yiri isagoo fadhi fadhiya wax daraasaynayo wuxuu yidhi masaladan laba qawl baa ku sugan wey uma intaas masaas uga tega uma intaas kabacdina maxaa leeyahay uma maxaa le bayana wuu caddeeyey asaxiixa midda fayowga caddeeyo xoog badan minhumaa waa kala rajaxay tan waa dhib yarta soo maa iska dhib yarta masaladan iyada bian yaquula waaba inuu yidhaahdo ana axadahumaa midkood wey labada qawl mid ka midu madkuulun waa mid koytaa oo qaxootiya oo maxaa la yidhaha ajnabiyow madkuul waa mid koytaa oo maxaa la yidhaahdaa he meesha u iska soo galay wey ah, waa madkuul midkaan maxaa la yidhaha waa madkuula waa mid koytaa oo ajnabiya wey ayb aw munkasirin waa jaban yahay wey qawl jaban wey ah, cilal iyo bush baa ku furmayo hadda maxaa la yidhaha qiyaaska o kale aan soo marnay qawaadix sooma jirin qawaadix ah, macnaa in la kasriyo la qadxiyo oo kale waa ku timid wey waa munkasir waa qowl jaban oo dhutinahaya weeye oo heetinahaya wey marka wuxuu yidhi waa madkuul xali ajnabiga oon meesha maxaa la yidhaha lug ku lahayn oon door ku lahayn waa mid waa munkasir oo waa jaban yahay waaba kala warka waa caddeeyey wayri dalika min ayri dalika intaa waxaan ahayn oo min alwujuh wajiyadii ah manaa min ayri dalika madkuulka iyo munkasirka aan ahayn ayri dalika kuwan waxaan ahayn oo madkuulka munkasirka aan ahayn oo min alwujuh wejiyadii ka mida wey sifaatka allatii taasoo yucraf lagu garta biha ayadaba asaxiixa midka fariyo qowlka sheega looga garto min alfaasida ayuu maray awjuhu tarjiix oo taqaanay hadday cilo tahay qiyaas waa taqaanay cilada waxa fasaadiye maxaa la tacaarudkooda asbaab maxaa la yidhaha tarjiix waad soo martay adilada kale hadday tahay tacaarud tacaadud taraajix in waad soo martay awjida xulu kale tarjiixi jiray yaa la marayaa wey askar dhiganta fahaada midkan asaga aydan ku noqonaya bukri jaa'isun waa banaay wax dhibaana male mar haddaad masalada laba qowl ba ixtimaasha aad tiri midna aada xoojisay kii kalena aada burisay waa saxiix waa dhib yartahay muxuusaa u yeelaya midka maxay marka hore u sheegay haddii waa midkood daciif yahay midna qawi yahay marka hore qawiga inta noo sheego daciifkana afka ka haysto hadda hawshaas waa su-aal muqadara oy la yimaadeen kutubtana ku qoran mushihaad ka jawaabaya waa su-aal meesha ku xadfan oo ku qarsan weeye dii waraa inu ka jawaaba muxuunkiin fahaada aydan jaais waa banaanta muxuu saa laakin u yeela muu midka daciifka isaga aamuso madkuulka oo munkasirka minto ka aamuso qawiga sheego hawshana isaga daaya maya hawshu waa ammaano waa cilmi waa diin hawl baa la wadaawo litabyiin wuxuu saa u yeelay litabyiin inuu caddeeyo duruq alijtihaad duruqa wadooyinka lagu ijtihaado oo wax lagu soo saara inuu caddeeyo oo masaladan inay intaa ka suurtagal tahay laakiin kanu qawiya kana daciif yahay saasuu halka warka u yeelay ayb litabyiin duruq ijtihaad buusa inuu ijtihaadka duruqda caddeeyo ana waa amar yeeshaana ixtamala maxaa la yihaahda ixtamala inuu ixtimaala haadayni qowleyn ama anahu maxaa la yihaahda xaadisadi masaladu ixtamala inay ixtimaasho suurtagal ka tahay haadayni alqowleyni labada qowl inay ka suurtagal tahay laakiin mid baa qawiya oo saxiixa kuwa kalena oo madkuul munkasar oo daciif waa lagu kala tego ilaa laakina buu yihi ana axadahumaa midkood weeye markuu fiiriyey yelzam waxaa ka dhalanahaya weeye calayhi waxa ka dhalanaya kada wa kada baa ka dhalan fataraka wuu isaga tego maslada waxay wuxuu ka wadaa markuu kiilalada masale laba qowl baa ku jirta labada qowl mid walba haddaad fadwooto waxbaa ka dhalanaya mid walba furuuc baa ka dhalanaya masaa'il baa ku faylahaya hawlaa ka soo goodahaya waa inaad marka mujtahidku ka fekero masaladani qowlkiisaan uu fadwooday maxaa ka ratimi kara maxaa ka dhalan kara macaalka waa inaad fiiriso markuu macaalkii fiiriyo masaladuu dhiraadhiyey yaa waxa usoo baxday masaladan hadduu yidhaahdo tanaa saxiixa inay ka dhalanayaan masaa'il khatara oo fasaad keeni oo dhib keeni kara markaas waxay u caddaanaysee xikmadii shareecada iyo maslaxadii iyo inay maxaa leeyaha tacaarudayso udhig ku keenayso maxaa leeya wuu daciifinaya markaa wuu daciifinaya midna waxaa usoo baxaysa hee inay masaalix iyo khayr iyo wanaag inay ka dhalanayso ayaa usoo baxaysa wy taasaa usoo baxaysa ayib mar hadday saas tahay maxaa la yihahdaa midda saxiixa ayuu fadwanaya midda kalena wuu isaga tegahayaa wy fatarakaw midda kale waa isaga tegahayaa wy marka markuu fiiriyo litabyiini uruq اجtihaad anahu ixtamala haadayn اqowleyn labadan qowl bes ay ixtimaashaa uruq اجtihaad iyo dadka ijtihaadaya ah inuu wacday markuu yidhi ilaa laakin way ana axadahumaa labada qowl mid ka mida ah yelzamu waxaa ka dhalan ka ratibnay caleyh dushiisa haddii la fadwado lagu socdo kada wa min almafaasid ama kada wa min alawjub ayaa ka dhalanaysa oon hadda loo baahnay fataraktuhu waan isaga tegay faraan qaaday ah, daciifku agtayda noday faraan qaaday iska daayo fayufiidu markaas wuxuu faa'iideynaya bidaalika hawshaas wuxuu ku faa'iideynayaa oo aan labadiba inuu noo sheego wuxuu ku faa'iideynayaa tacawumi barid wey dadka uu barahaya talabadiisa iyo ardaydiisa uu barahaya duruq ijtihaad ariiqa ijtihaadka lagu ijtihaado inay masalada aqwaasha ku jir awjuhda ku jirta iyo cilalka ku jira horta marka hore keem soo aruuri markaad soo aruuriso waxa daciifkaana ummadda u sheeg waxa qawigaana u sheeg adiladiisa saar nooxaasana lagu kala tego laakiin marka horeba haddaad maxaa la yidhahda halkaa qawlo qawiya ku jira tira kuwa kaloo ixtimaalku daciif aad ka aamuso waxaa laga yaaba berri wadaadka intuu yimaado e inuu qawlka daciifka ah oo adigu aad ka soota ixtimaalka daciifka meeshuu oodan sheegin inuu soo saaro yihi hadhow shaafici iyo wadaad hebel mas'aladan uu yidhi sidaan weeye uu yidhi wejigaana ixtimaasha ku jida kanaana xoog badan adilana ku qotiniyo adigana ugu bashiyo laakiin marka hore haddaa masalo sharaxdo waxa wax dhib male xataa hadduu intuu wadaad kala yimaado adugu qawlka aad daciifin laba wejio ixtimaashaabku wejiga saddexaadna ma jiro wejiga aad daciifsay yaa wadaadujaydo kale u yimi gadaashaa wuu fiiliyey wuu ka baaraandirey hawlaha ku cilaysay wuu fiiliyey waxaaba la xoog badatay tii adigu aad daciifisay yajuus wey wax dhiba male leannu shaaficina uma xirna tii adugu aad daciifisay laftigeeda haddii wadaad kale adilo ku qoliyo kuu qontamiyo oo xilal iyo cilal iyo masaalix iyo xigmo u keenayo manaafic oo ya tanaa saxiixa hawl maxaa la yidhaha jaa-isa oo waarida wax dhibana malow laakiin adigu kaagama cadaysa fayufiidu wuxuu faa'iideynayaa hawsha uu noo sheegay duruqdao dhan noo sheegay wey awjuhda iyo aqwaasha meesha ku jirta noo sheegay bidal wuxuu faa'iideynaya tacallum meesha annaga tacallum hadda noo qoran nuskh kale laakiin waxaa ku qoran tacliim taasaana fiican in la yidhaha fayufiidu bidalika tacliim inuu ummadda barahayo ardada dalabada inuu barahayo ee uruq alijtihaad ariiqa iyo wadooyinka lagu ijtihaado oo la maro inuu ardada u caddaynhayo ay kama qaala abu xaniifa siduu yii raximah llahu tacaala wuxuu yidhi alqiyaasu qiyaaska sharciga ahaa oo qiyaas cilmi iyo dalaal waxaa tidhaahdaba yaqtadii wuxuu keensanayaa kadaa wa kada saasuu keensanayaa abu xaniifa wuxuu yidhi mas'alaa ku timid iyo tusaale ahaan markaasuu yidhi masalada markaan fiiriyey qiyaaska sharciga wuxuu keenayaa masalada sidaas sidaa in la yidhahdo oo masaa'il waxaa jirta ayada ay isku macno yihiin oo isku dhow yihin o isku qabiil isku qoys yihin oo isku midab yihiin ayaa jirta kada waa kada saas keensanaya ilaa laakin way ani anigu taraktuhu qiyaaskii waan ka tega maxaad uga tagtay lilkhabari xadiiskiin baan uga tegay maxaa la mida sidii maaa l khiyaaru he khiyaaru caybka soomaadan soo mari ha khiyaarku waxay ahayd inaan buyuuca khiyaar la gelin limaada sida cuquudda kaleo nikaax iyo kalu la mid yahay qiyaas wuxuu keenaya in nin waloba wixiisa qaato ninkaana badeexada qato ninkaana lacagta qaato khiyaarna aan la gelin laguna kala tago iskuna soo noqon saddex berina aan iska daba laalaadin qiyaasku saa isu keenaya laakiin taragtu he liajli he alkhabar soomaadan soo marin sii wey marka tamnatii bay la macno tahay tamnatii bay la macno tahay marka hawshaabi gooni ku ah ma aha bu guul sheekhu waana sax wa minhaa waxaa ka mida masaaisha imaamu shaafici laga soo guriye waxaa ka mida inuu yihi maxaa la yidha maa nasa wuxuu caddeeyey fiihi dhexdiisa calaa qawlayni laba qowl buu caddeeyey fii mawdicayni laba boos iyo laba maqaam ku caddeey tan waa iska dhib yar tahay maa nasa wuxuu caddeeyey fiihi dhexdiisa weeye calaa qawlayni buu ku caddeeyey fii mawdicayni waana laba makaan iyo laba boos weeye dhib male midda ayada waa iska dhib yarta fayakuuna wa aana fayakuuna wa aanaya wey fayakunu dalika wa aanaya calaa ikhtilaafi xaalayni xaaladaa kala duwan labada masale isula kaa ekaato laakiin xaaladaa kala duwan mas qowlkan xaaladaasu ku fadhiya kana xaaladaasu ku fadhiya bimacnaa de nusuustana saa waa ku timaadaa muslimiintu saala xaaladay qowl leeyihiin oo maxaa la yidhaahdaa ay ay gaala iska celin karaan aayaatulquwa isticmaalaya waktiga dacfigu jiro istidcaabku jiro aayaat safxi maxaa la walmusaamaxa waaqimu salaa ayay ku dhaqmaayaan xaaladaa kala duwan marka tacaarud ma jiro iyo maraaxiisha ayaa kala duwan wey taasa marka laga hadlaya nusuusna way ku badanta marka wuxuu ku yidhi walam yubayin mana uusan cadaynin fayakuna calى اkhtilaaf xaalayn falaa yakunu hada ma ahaanayo midaan ayada اkhtilaafi qawlin qowlku iskhilaafay ma aha fii mas'alati masala qowlku isku khilaafay ma aha laba xaalun bay lagu kala xambaaraya maogi waxaa weeye xaaladu fadhiya xaaladu taagan yahay xaaladu qawiya xaaladu daciif yahay baa lagu kala xambaaraya xaaladu qaniya xaaladu maxaa la yihahda faqiir yaa lagu kala xambaaraya Ah, marka falaa yakunu maaha lihada midka asaga اkhtilaafi qowli fii masalati masala inuu hal mas'alo qowlku inuu ku khilaafay ma aha wey bal haada fii mas'alatayn laba mas'alo kala duwan wey shuqul aan isku lahayn wey fayasiru uu ahaanayaa weye kalqowlayni laba qowl iyo laba xadiis oo kale oo can ah rasuuli lahi sal rasulka ilahi ka sugnaatay weye fii mawdicayni laba meel uga sugnaatay oo kale la macno tahay weye calaa macnayayni baynu ku kala sugan yihiin mukhtalifayni laba macno oo mukhtalifa ku kala sugan yihin oo bimacnaa labada macno muxuu yahay midna tusaale ahaan waa caam midna waa khaas wey ah, midna caam weyhe waa khaas midna waa mafhuum midna waa manduuq laba macno khaas ah oo kala duwan oo mukhtalifeen ay ku kala sugan yihin wey fayasiru wuxuu ahaanaya masaladan waxay ahaanaysaa wey iyo qawlkaanu kal qawlayni laba qawl oo kale can rasul lah sal sl nabiga ka sugnaatay fii mawdicayni laba boos wey calaa macnayn laba macno oo mukhtalifayni kala duwan oo cilal iyo macaani gooniya adilo gooniya kala haystaa ayay noqonayaan way caam iyo khaas bay noqonayaan nebi maxamed maxaa la yidhaahdaa nadbi iyo waajib bay kala noqonayaan laba macnoo kala duwan bay ku kala fadhiyaan wy ayib waa iska dhigiryaho wa minhaa waxaa ka mid a maa nasa wuxuu caddeeyey fii shaafic calaa qawlihi laba qowl buu caddeeyey masaladu walam yubayin mana uusan caddaynin asaxiixa minhuma labadood mid kafiyo muusan caddaynin xataa maata intuu ka dhintay raximahu llahu tacaala mas'aladii laba qowl baa ku jirtu yidhi wadaadku imaamku saasuu neeyey asagoo ka baaraan degin oo go-aan ku ridin tii ilaahay baa u timid kabacdi hawshay u taallaa mas-uuliyadda waxay u taallaa aqwaasha inay kala rajaxaan kala xoojiyaan adilo u baaraan waxay u taallaa dalabadiisii iyo ardadiisii iyo dadkii cilmigiisa dhaxlay iyo caimada ka dambeeye u taallaa tahay sidaas daraaddeed ba qaarkood waxay yidhahdeen sawsaa uga dhintay waxaan dhahaynaa keebaan rajaxaynaa qaar waxay dhahen waxaan rajaxaynaa wuxuu waafaqay abu xaniifa masalada abu xaniifa waafaqay waan xoojinaynaa maxaa dhacay liannu waa mas'alo laba ah laba iimaam meelay mareen wey xoog waxa weeye waa dalkaasi ku dhuseen shaaficiyada qola waxay dhaheen cagsi bay mareen maya bay wuxuu abu xaniifa ku khilaafay ayaa xoog badan oo maxaa dhacay lannahu waxay caddaynaysaa bay abu xaniifa meeshuu maray inuu khilaafay maadaama abu xaniifa la haysayo madaahibta la haysayaan oo hawla isku khilaafayo abu xaniifa meeshuu maray maadaama shaafici uu ka leexday isagoo og oo muطalic oo la socda aqwaasha abu xaniifa waxay kutusaysaa daliil inuu uga leexday agtiisa ahaaday oo masaladu dhinacana xoog badan tahay sidaa daraaddi bay shaaficiya waa isku maadhaafeen meesha la marinaayo meesha la marinaayo qaar waxay dhaheen qawlka aqladkaan qaadanayna qawl waxay dhaheen akhafkaan qaadanayna adigu xalwaalka raajixday waa iska dhib yar tahay wa yuqaalu markaas waxaa la oran weeye ina haada qawlkaan isaga masaladan ayada ina haada masalada aqwaasha ayada lam yuujad lama helin baa la oranhayaa ilaa fi sabcata cashara mas'alatan toddobiya toban mas'ala baa la helay masaaisha imaamu shaafic isagoon go-aan ku ridin oo kala rajxin uu ka dhintay waaba toddobiyo toban masalo saasayna nusa qaar laakin waxaa ku qoran ilaa maxaa layaha bidcata cashara mas'ala bidca meesha sabca noo taalo bidcata cashara baa ku qoran marka waa isla macnow bidcata cashara dhowr iyo toban iyo sabcata cashara waa isla mid wey tahay wa haada jaa-isun taana waa banaanta wax dhiba male ina masaaisha iyadoo maxaa layaha aadan go-aan ka gaarin oo ixtimaalu ku jiro ay tii ilaahay kuu timaado amaad ka xanuusan amaad ka dhimato wax dhiba malew tahay wa haada jaa-isun liannahu maxaa dhahay rag saxaabaa iyagoo waxaabay dhinteenba masaaisha qaarkood kaala kalaala maxaa la yidhahda anugu go-aan ka gaarin baa dhimanaya sooma dhihin cumar ibnukhataab sooma dhihin haa yidhi wood soon go-aan ka gaarin oo weli maxaa la yidhaahdaa dood ka qaba ayay tii ilahay ku timid marka taa waa dhaxa wax dhiman male adoon masala go-aan ka gaarin inaad dhimato wax dhiban male wey rag baaba iyagu masalo u niqaash u ballansan beri subax iyagoo inay doodaan u niqaashsan iyo habeenka wadnuhu istaag iyadoo majlis loo xiray oo laleeyahay beri subax baa lagu kala baxaya sideedaba boon iyo bris baa loo kala baxaya iyadoo la yidhi yaa maxaa la habeenka tiilahay baa uti markaas godka la dhigay marka masalai dooda ka qabay wadaadkoo taagnayd yaa maxaa leeyaha akharugu jiitayba marka dhib male masala wax dhiba male inaad adugu maa masala kugu taagantah go-aan ka gaarin hal inaad dhibato wax dhiba male wahada jaa-is bi ayda ku noqonay maxaa dhacay liannahu yajuusu waxaa banaan an yakuuna inuu ahaado qad dalla daliilu inuu ku tusay cindahu cinda maxaa layihaha imaam weeye calaa ibطaali in la buriyo kula qowlin qowl kastoo siwal qowlin laba qol ka soo haray wax dhiba male weeye jaais wey anhu yajuusu waxaa banaa an yakuuna inuu adqadalla daliilu xujaya daliila garanay ku tahay cindahu cinda almuxaadaya mujtahid weeye calaa ibdaali in la buriyo kulla qowlin qowl kastoo siwa alqowlayn labadaa qowl ka soo haray labadaa qowl wax kastoo ka soo haray in la buriyo daliil inu agtiisa ku helay baa maaa laga yaabaa hay labada qowl laakiin ka war waa baqiya ay baaqi noqotoy hartay lahu asaga annadru inuu fiiriyo filqowleyn labada qowl inuu kala xoojiyo midka adilada iyo qiyaaska iyo maaa cidalka iyo ku fadhiya inuu kala xoojiyo famaata waa dhintay weye qabla an yubayina intuusan cadayna waa dhintay wey adigay marka kuu taallaa hadda nood oo aqwaasha arkay inaad kala raajixiso kala xoojiso adilo kala saarto aday kuu taalla aday kuu taalla wa dhiba male ayb kamaa ruwiya sidii la wariyey weye marka adilo hadda kuqotiminaya inay saa dhacday kamaa ruwiya fii qisati maxali cumar wey cumar qisadii haddan soo marray radi allahu canhu fii amri shuura sidii maxaana soo marray wey inuusan kala goynin oo ragga ayaga uusan kala rajixin ninka maxaa la khilaafada u qalma go-aan iyo ul kumuusadee laakiin kurtigood ragga ayagaa khilaafada waa u qalmaan nabi maxamed isagoo raalli ka u ka dhintay alayh salaatu wasalaam idun kala doortay ku ijtihaada buu yii saasuu yidhi wy wa qaala abu xaniifa siduu yiri raximah llahu tacaala fii shaki inuu ka shakiyey oo uusan go-aan ku ridin fii su'ri lximaar ximaarka maxaa la yidhaahdaa hambadiisa wey dameerka hambadiisa dameerka biyaha uu cabo afka geliyo ma nijaasa mise waa daahir daahir hadduu yahay mamutahir baa lagu tahaaro qaadan karaa dooda iyadaa w daahir marka taana macnaheedu waxa wey waxay ka qabaan khilaafkay ka qabaane maxaa dameerka ma waxaa laga soo qaadaya sida xoolaha hilibkooda la cunoo kalaa laga soo qaadaya oo inuu daahir yahay baa laga soo qaadaya oo markaa hamadiisii daahir mudahiray noqonaysaa mise waxaa laga soo qaadaya hayru mackuuli laxmaa laga soo qaadaya nijaasa laga soo qaadaya iyo inuu jalaalo yahay oo afka iyo waxyaalaha xun oo maxaa leeyahay saxara iyo baktiga afka gashado wax afgeliyo nijaasayn oo saas laga soo qaadaya labadaasa la isku haya marka inuu daahir yana waa dhici kartaa oo waxaa dhacay dee inta la fuulo oo la gaadiidsado yaa dhididkiisa iyo candhuuftiisa yaa ku taabatow marka dhididkiisa ku taabanaya candhuuftiisa ku taabanaysa raashin baa afka u gelaysaa candhuuftiisa laga iska dhaqi maayo waa nijaaso la odhan maayo dhididkiisa waa ku taabanaya waa nijaaso la odhan waa tukanaysaa inuu marka biyaha uu afgeyn ina daahir yana waa dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta hee in la yidha maadaama uu jalaalo iyo marka qaarba afka qashin geliyo oo hilibkiisa aan la cuninin inuu nijaasayana waa dhici kartaa marka waa dhici kartaa waa dhici kartaa go-aan lagu warin karo go-aan lagu wari shaki marka taasu taasay man macno tahay taasirin kutub waxaa la yihahdaa fiqiga saasaa ku qora marka waa dhici karta almuhim masalada wadaadku soo go-aan gaari u ka dhinto waa dhici karta go-aan kurido wey fasl faama idaa dakara hadduu sheego kuwan iska dhib yar yihiin faama idaa dakara mujtahidu mujtahidku hadduu sheego qawlan buu sheegay wey uma intaa iska qawl iyo mas'alu sheegay wey uma dakara wuxuu sheegay qawlan aakhara buu sheegay bacda dalika intaa wuxuu qawlkuu masalada ka sheegay wey kaana dalika wuxuu noqonaya rujuucan can alawal ka hor ka noqday waalad mas'ale noo sheegto waxaad lisaas aad martay lakin waa inuu xusuusan yahay waa shardi inuu xusuusan yahay ama idaa dakara mujahidu qawlan masalada qowl buu sheego saas saas weeye wey uma dakara qawlan aakhara bacda dalika wa haddana masaladii ku sheego wey kaana dalika rujuucan buu noqday ka noqosho can ilawal qowl ilawal laga noqday buu noqonaya waa iska dhib yar midka isaga wa min asxaabina waxaa ka mid ah, a oo isku khilaafsan yihin man qaala cid yidhi laysa dalika birujuuc rujuuc maa wadaada jira baa ka mid a ah. bal waxaa weeye dee huwa waxaa weeye takhriiju lilmas'alati calaa qowlayn weli mas'alada takhriija noqosho weeye cad ma ah waxay waa noqosho cad oo qowlkooda wuu buriyo baatil oo yidhi kana saxiix yidhi ma aha ee maxay tahay maxaa la yidhahdaa taxtamilu mas'alatu calaa qawlayn تkريج المسألة على qwلين ti aan soo maray wey laftooda celi bal huwa تkريج للمسألة على qwلين saasay dheheen wy وhada غayr صحيح للشhirاaزي warkaa warfayo qayrkiis wey صحيحna ma aha warkaa ma jira bu waa marjuuع maxaa dhacay لأن الثاني min اqwl min الqwlayn midka labado labada qowl ka mida yunaaqid wuxuu burinaya oo hardinaya o naqdinaya ki maa alأول لأن الثاني min الqwlayn yunaaqid الأول qowlka uu burinaya wy qowl qowlka hore burinaya ayuu wadaadku la yimid wey marka kii hore buri see marka udhigi kartaa waa takriij mas'ala fii qawleyn tii hore waxay taxtamil qawleyn bay ahayd wey midna muusan burin mama kala rajixin haddana waxa wey labadan qowl mid ka dambe kii hore burinaya see marka noo dhigi kartaa masalada tarjix takriijsa noo oran karta ma dhici karta fakaana dalika wuxuu ahaa weeye oo mana maadaama isburinahayaan fakaana dalika oo maadama isburinaa wuxuuna rujuuc can ilawal buu noqday wey kan nasayni laba nas weeye oo fi lxaadidati maxaa la yidhahdaa xaadidada dhacdada ku yimid kan nasayn oo maxaa la yidhahda tacaaradaa wey walam yumkin tarjiix oo kale bay noqdeen wey marka maxaa la yidhahdaa nama dhihi kartaan weeye waa qowleyne waxa waa laba nas oo mas'alada ku yimid kabacdina kii hore la tuuray kii dambana maxaa la yidhahdaa he uu shaqaynaya rujuuc ay noona ka nasayn fi axaadiia oo kaley noqdeen w taas faama idaa nasa hadduu caddeeyo calaa qawlayni laba qowl buu caddeeye wy laba qowl buu masalada ku caddeeyey carabku ku mutaciyo masaladan labada qowl baa ku jirto wey uma acaada waa soo celiye almas'alata masaladii buu soo celiya mar dambe isaban dambe faacaada wuxuu masalada lafteedii buu soo celiye oo ka hadla haddana markor masalada wuu caddeeyey nas buu ku sheegay qowlayn buu ku sheegay uma acaada masalata masaladii mar damba sheego oo soo celiye wy faacaada axad alqowlayn labada qowl mid ka mida ayuu soo celiyey kii kalena waa isaga aamusa shir buu ka yidhi maxaa xal awo ma laga qaadan kara ma ka muuqataa maadaama mid uu shir ka yidhi kaa uu shir ka yidhi inuu daaqada ka tuurayo daciif adu tega yahay midkan uu soo celiyo sheegana he qawliya taasaa laga hadlaya facaada axad alqawleyn kaana dalika wuxuu ahaanaya ikhtiyaara doorasho u doortay lilqowli lmucaad qowlka uu soo celiyey qwl mucaad qowlka uu soo celiyey inuu dooranaayo kii kale uu ka aamusay saasaa maxaale ka muuqata wey ومن أصحاaبنa وaxa ka mida ah, maن qاaلya لayسa ذaلiكa باkتiياaر doorasho maayo weli hawsha meeشhu way taagan weli hawsha تkريج المaسألaتayn ayay weli taagan dareenikhtiyaar oo qowlka maxaa la yihahda mucaadka u doontay ma ahayna cugurshidaasi walawalu asax qowlku maxaa la horaa saxiixa wey maxaa dhacay lianna ahaani midka labaad oo doorashada ah oo mucaadka uu soo celiyey yudaadu wuxuu didku yaho ku maxaa la hadinaya alqowl alawal kii hore oo kii hore muxuu ah laba qowl bay nasr masalada uu sheegay haddana mid buu sheego soo celiyey kii kale waa ka aamusay marka kii hore didku u yahay mina waa masquuط canhu de noqo midna mansuusbuna uu soo celiyo fasaara waxuu ahaaday weeye kamaa low nasa sida isagoo caddeeyey oo kale fi اlibtidaa bilowgii horeba alى ahdi qawleyn labada qowl mid kamida ah isagoo cadeeye o kale lamid tahay ahdi qawleyn isagoo cadeeyey oo kale lamid tahay marka hore ibtidaa'iga horeba isagoo labadan qowl mid kaana saxiixa sawaab inay lamid tahay lann marka hore labadan qowlba ku jirtay masala nasan markii dambe rumeydsan wuu soo celiy wuu ka niqaashay wuu sharxay hal mid buu sheegay kii waa ka aamusay waxay la tahay sida asagoo marka hore midka hal qawl sheegay bay la macno tahay calaa xaddi qawleyn bay tahay wey uma intaas kabacdi nasa caddeeye weeye calaa alqawli alaakhar qowlkii kale markaas nasan iyo daliil ku sheegay oo xujaystay ayay la macno tahay wey taasay la macno tahay wey marka kan dambe mar hadduu mucaadka inuu dootay saasaa saxiixa bushiraajdi rajaxay laakiin masalada masala khilaafaa ujeedaa fasl fa ama idaa qaala mujtahid hadduu yihahdo fii xaadiatin dhacday bu wuxuu ka yidhi biqawlin qowl buu ka yidhi oo ka fadwooday uma qaala wuxuu yidhi walow qaala qaa'ilo markaasoo qowlkiisii ritay xujadiis sheegtay bu wuxuu yidhi xoogow iska luga fidsada waa sheekeeyey wuxuu yidhi walow qaala qaa'ilo warniyu nin wax dhahayo arday hadduu ama taalib cilmi hadduu yidhah ama culama hadduu yidhah kada waa kada hadduu yidhahdo mas'aladan sidaa sidaasna suurtagal waa ka tahay hadduu yidhahdo kaana madhaban ay ariiqan bay meel lagu tegi karo macquula weeye saddex xaadisada waa loo keenay wuu ka fadwooday go-aan buu ku riday laakiin wuxuu yidhi niyow haddii nin culamaa hadda u yidhaha saana waa suurtagal wax macquulow laakiin anigu waa qabaa iyo waa ila tahay midna madhi lakin wuxuu yidhi haddii hadda nin culamaa yidhaha saa dhihi lahaa ee macquul waa ahaan lahay dhuun mar bay lahaan lahay wax war macquula ma tirna buu yidhi warkaa isaga saasuu yidhi wy ay naacalow walow qaala qaa'ilun hadduu mid culamaa wax dhahay kada wakada lakaana kaana madhaban bu ahaan laha meel lagu tago oo macquula oo cuntantaa oo qiila bay ahaan lahay qowlka marka dambe hoos yidhi kaana madhaban ma loo nisbayn karo oo ma la odhan karaa mas'alada laba qowl buu ka leeyahy qowl mansuusa iyo qowl uu yidhi hee kaana madhaban ma loo nisbayn karaa maya buu kuleey shidaad lam yajus ma banaana buu ku yidhi an yujcala in la yeelo daalika warkaa asaga oo muxuu uu yidhi kaana madhaban uu yidhi in la yeelo qawlan lahu qowl isaga uu leeyahy oo lama orkan hadhow shaafici mas'alada laba qowl buu ka leeyay qowl wuxuu yidhi kada wa kada mas'alada nasan buu yidhi qowl kalena wuxuu yidhi low qaala qaa'ilu kada wa kada kaana madhaban waa ixtimaal buy marka masalada laba qolba kudib la ohan kartaa maya wey lam yajus ma banaano wey an yujcala in la yidha daalika oo ah hadalkiisaa kaana madhaban ah qawlan lahu qowl uu leeyahay masalada ku jira lama dhihi karow lannahu muu dooran laba qowl baa ku jirta muusan dhihin laakiin wuxuu yidhi waa wax maxaa laya saa'iqa oo qof hadduu saa yidhaahdo ma tirna buu yidhi wy lamana ceebayna wa min asxaabina waxaa ka mida wy asxaabtana waxaa ka mida man baa ka mida qaala yidhi yujcal waa la yeelahayaa dalika hawshaa waxaa la yeelaya oo madhabani kaana madhaban uu yihi yujcalu waxaa qawlan aakhar baa la yeelaya qowl kaleo masalada ku jira laga dhighayo min asxaabina man qaala yujcalu dalika oo kaana madhaban tu waxaa laga yeelaya qawlan aakhara oo isagu uu leeyahay oo isagoo usugnaaday ayaa laga yeelaya xukur shiraasi wa hada ayru saxiix war saxiixa markaa asaga limaada liannu imaamku qowlkan ma dooran laba qowl baa ku jirta masalada ma oran marka qowlka qofku uusan lahaynna looma nisbeeyo asaakid ee laa yunsabu ilaa qawli alqowl laa yunsabu ila saakid wahada kayru saxiix maxaa dhacay lianna haadaa ikhbaaru lianna haadaa warkaan uu sheegaya imaamku markuu leeyahay kaana kadaa waa kadaa madhaban uu leeyahay ikhbaaru waa ka warramid weeye can ixtimaali masalati masaladu ixtimaasho qawlan aakhara inuu ixtimaal meesha jiro uu muujiye wey falaa marka asagu laakiin go-aankiisi waa ritay wey go-aankiisi isagu waa riday wey waana waana cadaysay wey falaa yajuusu ma banaana daalika kaas ma banaana falaa yajuusu daalika ee ma banaano weeye laa yجuز alika madhaban low marka anaga saas hadda noo qoran falaa yجuز alika madhaban lakin kutubta waaa nuska qaar waxaa ku qoran falaa yajuuزu an yujcala dalika madhaban saasana saxiixo labada saas ku asaxaysa marsa wayna ku orantaa falaa yajuuزu ma banaano weeye an yujcala in la yeelo dalika oo hadalkaa u yihi kaana madhaban uu yihi madhaban lahu in asaga madhab looga dhigo oo waa masale u qaban la yihaahdo laa yajuuز bu ku yihi sheekh waana saxiix sidaa in maxaa la marsiiyo maxaa la yidhahdo oo qowl labaad looga dhigo sax maaha wey masada qowlkiisi wuu dhitay warkiisuna waa cad yahay weeye qof aamusana qowl looma nasibeeyo hada bilahi tawfiiq sal lla waslam cala nabiyina muxamed wcala alihi wasxaabi ajmaciin